bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin w slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi wصaxbihi aجmaciin qala اlmualifu raximah اllahu tacaala wkulu ma taأniiثuhu bila alif fahuwa ida curifa gayru munsarif taqulu hada طalxaة اljawaadu whal atat zaynabu am sucaadu wain yakun mukhafafa kadacdi fasrifuu in shiئta ka sarfi sacdi waajri ma jaءa bwasni اlficli majraahu fi اlxukmi bgayri fasli faqowluhm axmadu mithlu adhabu waqowluhm taglibu mithlu tadribu wain cadalta faacila ilى fucal lam yansarif mucarafa mithlu zuxal wاlأcjamiyu mithlu mikaa'iila kadaka fi اlxukmi waismaaciila whakada اlismaani xiina rukiba ka qowlihim raأytu macdi kariba wa minhuma jaءa calى faclaana calى اkhtilaafi faa'ihi axyaana taqulu marwaanu ataa kirmaana waraxmat اllahi calى cuhmaana fahadihi in curifat laa tansarif wma ataa munakara minha surif wain caraaha alifu walaamu fama calى saarifiha malaamu whakada tusrafu bاlidaafa naxwu sakhaa baطyab الdiyaafa walaysa masruufa min albiqaaci ila biqaacu jiئna fi الsamaaci mithlu xunayni waminan wabadri wawaasidi wadaabiqi waxajri waxijri wajaaئizu fi sancati الshicri الصarif an yasrifa الshaaciru maa laa yansarif waxaan ku dhex jirnay isimkii maa yansarif ahaa oo musanifka aada ugu faahfaahiyey marka saakii waxaan soo sheegnay isimka oo maa yansarifka ah limaada saara maa yansarif ma hiya alcilal alatii manacat min asarf wa limaada markaasaan haddana waxaan soo sharaxnay sagaal cilo oy laba cilo oo sagaalka kamid a ah ay madax yihiin oo calamiya iyo wasfiya marka gaar ahaan saaki waxaan soo sharaxnay maa yamnacu sarfa maca alwasfiya wasfiya wixii sifana ku tusiyo cilo kana ku darsaday oo saddex ah yaan soo sheegnay waxaa kaloo saaki aan ka soo hadalnay laba eh, maxaan ku iraahdaa eh, cillo oo ayaga sidooda wax u reebaan oon cilo kale u baahneen oo alifu taaniith ah iyo siiqatu muntaha aljumuuc labadaasna waxaa nidhi bimujarad wujuudi haatayni alcilatayni aw ixdaahumaa fi lismi tamnacu min asarf marka inta waxaan galaynaa baqiyat lcilal oo lix ah lixdaas haddii aad si fiican ula xasuusatid waxay noqonaysaa alasmaa eh, alati laa tansarif saddexdii hadda macal wasfiya aan soo sheegnay hadday ayagii naftigooda haddana macal caalamiya ay noqdaan waxa weeyaan waa lixdan oo dhima saddex ka mid ah iyo saddex caalamiyada ay la gaar tahay intaas keli a noo dhiman iyo dhammaystirka oo macnaha baabki ah hadda u fiirso wuxuu uri iri wa kulu maa taaniithuhu bilaa alif fahuwa idaa curifa gayru munsarif wa kulu maa isim dhammaantiisa taaniithuhu asiga dumarayntiisa bilaa alifin ou yahay oo muanath bilaa alif ah fa huwa isimkaas idaa curifa haddii la macrifay ghayru munsarifin mid gadgadoomaaya ma aha kaas qaado isimkii haddii taaniith maca alcalamiya ay ku kulmaan maala yansarifa u noqonaa waa laba cilo farciga ah, soo aan soo sharaxnay wa kulu maa isim dhammaantiisa taaniithuhu asiga taaniidkiisa ama muanahayntiisa bilaa alifin alif la-aan ay aheedoo macnaha ama muanath macnawi waayo oo ta kuma jirto ama taa u taaniithu muanath ku yahay almuhim alifu taaniith inaynu ku jirin wa fahuwa isimkaas idaa curifa haddii la macrifeey hayru munsarifin mid gadgadoomaya ma aha taquulu waxaad leedahay haadaa midkan dalxatu weeyaan aljawaadu ee deeqsiga ahaa wahal atat ma timid zaynabu maa timiday am sucaadaa timiday saasaad leedahay mithaal ahaan waa kulu ismin oo muanath ah bitaa-i taaniith ku ah ama macnawi taaniith ku ah maa laa yansarif ou noqonaya dalxa hadirtaan lafdigan muanath waa taa u taaniitha ku jira dalxa iyo usaama iyo wixii lahal ah laakiin lafdiga waxa weeyaan ismun limudakar laakiin lafdi ahaan muanath ou ku yahay maadaama taadaas ay ku jirto maala yansarifu qeyb ka yahay ko haadaa dalxatu ale dalxatun lama dhahay lama tanwiininayo haddaa tiraa marartu bialxata aad leedahay bialxatin ma dheysid wa hal atad zaynabu miyaa timiday am sucaadu zaynab iyo sucaadne waxa weeyaan waa isimkii oo muanath ah muanathkiisana macnawi ou yahay zaynab hadda lafdigeeda mudakar wa sucaadun waa lamid laakiin maadaama ta ayna wadanin oy macnaha laakiin muanath ka yihiin macnihii aa la ictibaariyey marka walmaanucu lahu min asarfi alcalamiyatu wataaniith a zaynabi sucaad laleeyahay iyagane liannahu lafdiga mudakar haba ka ahaadaane laakiin macnaha loola jeedaa dumar magacoodii ah marartu bizaynaba aad leedahay zaynabin ma dhehis wa in yakun mukhafafan ka dacdi fasrifuu in shita ka sarfi sacdi marka muanathkaas markuu maa laa yansarif noqonayo inuu calabnimo horta ku darsaday shardi waa kow saddex xaraf inuu ka badan yahayna waa la rabaa hadda dalxa markii la yidhaahdo maca ta'diisa afar xaraf waa zaynab waa afar xaraf sucaad waa araf xaraf saas weeyaan haddii laakiin thulaathi uu ka yaraado waa la fiirinayaa ayib hadduu thulaathi ka yaraado manaha arubaaci hadduu ka yar yahay inuu muxarak alwasad yahay sida saqar oo kale hadduu muxarak alwasad yahay waxa weeyaan muanath oo waxaa laga dhigaa maala yansarif liannahu thulaathiyaba haba ahaadee dhexduu ka shaqlan yahay mukhafaf ma ah ama waxaa weeyaan dhexduu ka reeban yahay laakiin isim cajami ah waa sidii juuro oo kale lagu miithaaliya asina maala insarifa laga dhigaa laakiin haddii uu thulaathi yahay mukhafafna uu yahay oo thulaathi mukhafaf waxaa lagala jeedaa dhexda uu ka reeban yahay sidii dacdi iyo hindi oo kale waay laba shayaa ku banaan in maala yansarif laga dhigo oo la yidhaahda haadihi dacdu wa ra dacda wa marartu bidacda in la yidhaahdo maalaa yansarif laga dhigo iyo in la sarfiyo oo la yidhaahdo haadihi dacdun ra-aytu dacdan marartu bidacdin labada haba banaanaadane in maalaa yansrif laga dhiga yaa wanaagsan wa in yakun muanathkii hadduu yahay mukhafafan mid la fududay oo macnaha saakin alwasad ah ka dacdin oo kale weeyaane fasrifhu yacni isrifhu maalaa yansarif ha ka dhigin munsarif ka dhig laakiin goormo waa in shita haddaad doontid ka sarfi sacdin sida sacdi oo mudakar ah oo loo sarfinay lannahu sacdi waxaa weeyaan waa isim mudakar ah marka eh, wasan ficil kuma imaanin maala yansarif ma aha waa iska caadi sacdun sacdan sacdin a laleeyahay marka haddii isimkii uu noqdo muanath oo magacii oo dumar uu leeyahay taa u taaniithna ay ku jirin dhexdana uu ka reeban yahay laba wejiyaa kugu banaan inaad sarfisidoo dacdin aad tiraadid in shita haddii aad doonti waxaa kugu qarsan fasrifu in shita walaa tasrifu in shita saasna waa ku qarsan tahay haddaad rabta tamaana insarif ka dhig bal sida loo badan yahay sidaas weeyaan oo manciga in maala maalansarif laga dhigaya axaqu sida ibnu maalik uu yiri marka taas hadda waxaan ka baaxnay hal cilo yani waxa weeyaan alta'niith maca alcalamiya ida ijtamaca fi lismi cilataani humaa altaaniith walcalamiya waxaa la leeyahay maalaa yansarif weeyaan waa laba cilo farciyataan ayb wa ajri maa jaaa biwasni اlficli mujraahu fi lxukmi bigayri fasli wa ajri dareeri maa jaaa wixii ku yimaado biwasni اlficli ku yimaado mujrahu mujra taaniithi oo kala dareeri fi lxukmina kaga dareeri bigayri fasli kala qaadid la-aan ciladii labaad waayo wa ajri maa jaa biwasni اlficli wixii wasnu lficlina wato maca alcalamiyana ay u wehelisa saasaas ka wadaa musanifka wa ajri dareeri oo xukumkooda sii maa jaa wixii yimaado biwasni اlficli ku yimaado mujraahu mujra almuanathi maca alcalamiya muanathkii hadda aan soo sheegno calamiyada watay haddii wasnulficli calamiya ay noqdaanne xukumkiisoo kala sii bigayri faslin iyadoon la kala qaadaynin fa qowluhum ayaga qowlkoodu oo axmadu ay yidhaahdeen mithlu adhabu buu la mid yahay fiiri adhabu ficil mudaaric waay axmedna nin magaciisa waay marka isimkii oo axmed ah wuxuu shabahay adhabu oo ficil mudaarica marka axmed muxuu keenay annahu jaa calaa wasni اlficli oo ah, adhab wasankeedu ku yimid kow calamnimana waa u dheeraad ijcalhu mamnuuca min asarf oo marartu hada axmadu ra-aytu axmada marartu biaxmadi ma dheheysid marartu biaxmada yaad leedahay maa laa wa wa qowluhum taglibu aa tirine mithlu tadribu buu la mid yahay tadribu ficil mudaaric wa taglibne waa ismu qabiila ama qof magaciisa loo bixina bani taglib qolaaba la yidhaahdaa marka taglib oo magac qof ah ama ama eh, dad magac u ah yaa waxay ku timid calىa wasni اficli اmudaarici oo tadribu ay ku timid marka iyadana maalaa yansarifaa laga dhigaa yaziid iyo taklib iyo wixii lahal eh waa afcaasha oo ficilka mudaaric gaar uu ku yahay awsaanteeda axmedna isimna waa leeyahay ficilna waa laakiin ficiluu ku badan yahay marka ciladii labaad idaa jamacat ilkalimatu cilatayni min wasni اlficli wاlcalamiyati fahiya mamnuucaة min asarfi lihaatayni اlcilatayn wain cadalta faacila ilaa fucal lam yansarif mucarafa mithlu zuxal wain cadalta haddaad soo weecisid faacilan faacil haddaad keentid ilaa fucal hadaad aad u weecisid lam yansarif ma macnaha ma ma noqdo munsarif ma noqdo mucarafan xaala kownihi mucarafna uu yahay wadalika mithlu zuxal oo kale weeyaan waxay ahayd wa in cadalta fucalan ilaa faacil waay kelimadii oo fucal ahayd yaa faacil la keena laakiin faacil fucal la geymay ya saa fiican wa in cadalta faacilan faacil hadaad weecisid oo ilaa fucal ad u weecisid isimku asalkiisi faacil ahay haddaad fucal geysid lam yansarif ma sarfisamo laakiin goormo waa mucarafan xaal uu yahay asagoo mucaraf hadduu ku darsado cadligii maca alcaalamiya hadduu ku darsado maalaa yansarif ma noqonaye munsarif maala yansarif ou noqonaya munsarif ma noqdo mithlu zuxal waay zuxal iyo cumar iyo wixii lahal ah waxaa la yidhi asmaadan zuxal iyo zufar iyo cumar iyo waxaa la yidhahdaa cila taqdiiriya ku jirto oo carabti waxaa la arkay cumar inuu maalayansarif yahay zuxal iyo zufarna waa xidiga magacood waayo idana maalayansarif intaa la arkay marka waxaa loo helaa la yidhi hal cilo keli ah oo calamnimo ah cumar calam inuu yahay nin magaciisa waa la yaqaana laakiin cillo kale oo la yidhaahdo ciladana weheliso waa la waay marka waxaa loo sameeyey baa layidhi cadli oo taqdiiri ah oo waxaa layidhi aan qadarna cumar inuu caamir ka yimaado zufarna zaafir ka yimaaday ee maxaa weeyaan zuxalna zaaxil carabtii lama arkin caamirna si ay u taqaanaa cumarna si ay u taqaanaa wax tusinaya cumar in caamir laga keenay ma jirto laakiin waa cila iftiraadiya ahoo layska qadaray waay marka cadligii horoon soo dhaafnay sidii mathna iyo thulaatha waa tacdiil ama cadli xaqiiqi ah liannahu mathna in ithnain laga keenay waa waadix thulaatha in laga keenay thalaatha thalaatha waa waadix rubaaca arbaca arbaca wahaakada waa la ogyahay laakiin midkan saasoo kale ma ah marka sidii qaacidadii ayna ikhtilaal ugu dhicin yaa la yiri aan cila oo annaga aan min cindigana aan ka keenno saan ugu dhamaystirno aan u ta'wiilino aan u qadarno aan ugu ijtihaadno sidaasaa la yiri ayib taas marka waxa waaye isimkii haddii uu kulmiyo cadli oo shay laga keenay iyo calamnimo hadday u kulmaan maalaa yansarif u noqonaa wاlcajamiyu mithlu mikaa'ila kadaka fi اlxukmi wa ismaaciila wاlcajamiyu acjamigi mithlu mikaa'il oo kale weeyaane kadaaka sidaasuu la mid yahay fi lxukmi buu kala mid yahay wa ismaaciilana waa la mid ayb wاlacjamiyu wadalika mithlu mikaa'iil weeyaan kadaaka mithludan khabar ka dhig mubtadaheed soo qadar walacjamiyu wadalika mithlu mikaa'iil oo kale weeyaan kadaaka kadaaka waa maxay wuxuu la mid yahay midkii oo ay cadli i calamnimo ku jirtay fi lxukmi uu kala mid yahay wa ismaaciila waxay ku cadfan tahay mithlu mikaa'iila wاlacjamiyu wadalika mithlu mikaa'iila wa ismaaciila weeyaane kadaaka midkaasuu la mid yahay oo calamnimo hadday u raacdo cajaminimadii hadday calamnimo u raacdo maala yansarifaa laga dhigaa fi uu kala mid yahay marka fiiri asmaada haddii asalkeedii dadka soo bilaabay acjam ay ahaayeen maala yansarif ha laga dhigaa marka waataan saaka hore uu soo sheegnay oo isimkii ambiyada badigood sulaymaan e, daawuud yuusuf yacquub ibraahim ismaaciil isxaaq asmaadaas oo dhan kulligeed maalaa yansarif waay maxaa yeelay dadka la baxay carab ma ahayn carabnimona waa tahay oo ambiyadaasay magac u yihiin labadaas cilli hadday keeneen waxaa weeyaan lama tanwiinayo hoos dhigna ma galayo ma arkaysi daawuudun aydoo laleeyahay ma arkaysi yuusufun aydoo laleeyahay ma arkaysi yuusufu bas hal hal damou leeyahay haddii la hoos dhiga taganoo layidhaahdo eh, eh, waxaan weeyaan marartu biyuusufa a laleeyahay qof hadduu la bax wa awxaynaa ilaa ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa wa yacquuba walasbaad fiiri wa awxaynaa ilaa a gashay ilaa markay gashay ibraahiimi lama dhihin ilaa ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa wa yacquuba walasbaati fiiri taas waxaa weyaan isim ma ah marka inta kale waa lawada kordhiga leesh liannahu waxaa weyaan waa aclaam oo acjami ah calamnimana ay weheliso marka walacjamiyu midka asalkiisa acjamiga ou ahay mithlu mikaa wa ismaaciil weeyaane kadaaka ay kalmucadali maca alcalamiy kalcadli maca alcalamiy uu la mid yahay fi lxukmi uu kala mid yahay ayib marka hadda waxaan soo sheegnay altaaniih maca alcalamiya wasnu lficli maca alcalamiya alcadli maca alcalamiya alcajamiya maca alcalamiya afaran hadda joognaa whaakada اlismaani xiina rukiba tarkiiba masji naxwu macdi kariba wahaakada alismaani labadii magacna waa lamid wahaakada sidaasay alasmaan labadii magaca yihiin xiina rukiba marka laysa saaray tarkiiba masjin isku dheehidii tarkiibkeedii labadii ism oo laysa saaray aydna waa lamid naxwu macdi kariba wadalika naxwu macdi kariba oo kale waa fiiri macdin iyo macdii iyo karib oo laba shay awal kala ahaa yaa inta laysku keenay iyo hal magac laga dhigay xadara mowt xadara oo ficil ahayd iyo mowt oo dhimasho ah oo xadara mowtun dhimashaa timid ay ahayd yaa labadu inta laysku qabtaaba qof magac looga dhigay ama mantiqa magac looga dhigay shaaba qarnaaha naagaa lagu magacaabay taabata sharan marka tarkiibka hadduu yahay tarkiib masji bimacnaa an yumtazaja bayna kalimatayni xataa saarataa kalima waaxida hadday noqoto calamnimana ay u raacdo maalaa yansarifaa lagu magacaabaya wo macnaha macdii karib oo hadda meel magaceeda ah waxaad leedahay qofna haddii lagu magacaabo waxaad leedahay sida baclabaka iyo xadara mowta oo kale waa waxaa le hada macdii karibu wa ra-aytu macdii kariba wa marartu bimacdii kariba macdii karibin ma dhehis marka wاlmaanicu lahu min aلsarfi alcalamiyatu wtarkiib اlmasji tarkiibka masjiga waxaa looga bixiyaa layihi tarkiibka isnaadiga ah iyo tarkiibka idaafiga cabdullaahi oo kale tarkiib idaafi w an yudaafa ah ixda alkalimatayni ila اlأkhra tarkiib idaafiyaa la yihahdaa kaas maala yansarif ma noqdo munsarif caadi u kelimada teeda horaa la icraaba oo jaaa cabdu allaahi marartu bicabdillaahi raaytu aytu cabdallaahi ala leeyahy hadduu tarkiibka isnaad yahay jumlo dhanaa qof lagu magacaabay oo ficil i faacil ah mubtada iyo khabar ka kooban ayada xikaaya la icraaba laakiin tarkiibka hadduu yahay tarkiib masji ah haddii uu yahay oo laba kelima inta laysku dar hal qof loo magacaabo maa laa yansarif ay noqonay laakiin calamnimo inay haysataa la rabaa wa minhu ma jaaa calaa faclaana cala ikhtilaafi faa'ihi axyaana taquulu marwaanu ataa kirmaana wa raxmatullaahi calaa cuhmaana wa minhu mimaa laa yansarif waxaa ka mid eh waxaan sarfismaynin maa isim jaaa ku yimid calaa faclaana faclaan wasankeeda isimkii ku yimid waa la mid calaa ikhtilaafi faa'ihi fa'diisa oo isbalbadasho iyadoo oo lagu daro axyaanan marka waxa weeyaan isim kasta oo faclaan bimacnaa aakhirkiisa alif iyo nuuna ku jirto haddii iyadoo saas tahay maca alwasfiya waa soo dhaafnay hadday maca alcalamiya ay noqoto mamnuuc min asarfi buu noqonaya wa minhu waxaa ka mid maa jaaa wixii yimid calaa faclaana faclaan wixii ku yimid wasankiisa maca alcalamiya calى اkhtilaafi faa'ihi fadiisa iyadoo isbadbedeli karto axyaanan taquul waxaa leedahy marwaanu ninka la yidhaahdo ataa wuxuu u yimiday kirmaana ninka la yidhaahdo wa raxmat ullaahine calaa cuhmaana allaha yeelo marka fiiri hadda marwaan waa faclaan fadi waa kordhigan tahay kirmaan waxa weeyaan waa faclaan oo fadeeda ay hoos dhigan tahay cuthmaan waa fuclaan oo fadeeda ay gon tahay an kulligood waxay wadan yihiin marka calaa cuthmaana marka ama faclaan ha noqoto ama ficlaan ha noqoto ama fuclaan ha noqoto kelimadii alif iyo nuun ma u dambaysaa nacam calab ma tahay oo qof magaciis ma tahay nacam maa laa yansarif ay noqonaysa marka fiiri hadirtaan التأنيث مع العالمية وزن الفعل مع العالمية العدل مع العالمية الأعجمية مع العالمية تركيب مسجي مع العالمية waxaan ku darnay زiyaadaة الألف والnuun مع العaalamiية marka waxa weeyaan lixdaas maca alcalamiya teleefoonaadii waxbaa i wareerinaya yaa waxa weeyaan tamnacu sarfa maca alcalamiya waa waa lixdaas haddaad u fiirsatid saddexna waxa weeyaan maca alwasfiya iyadoo ku reebaysa bay haddana soo laabatay marka thalaatha waa mukarara takunu axyaana maca alwasfiya wa axyaana maca alcalamiya saddexna calamaa la gaara sagaal bay saas ku yihiin labadii cilo keligeed wax ku reebaysaad ku daray kow iyo tobankaas waay markaasuu wuxuu ku yidhi fa haadihi sitada lixdan in curifat haddii la macrifeeyo laa tansarifu ma sarfis mayso wamaa ataa wixii yimaado minha ayada kamid ee munakaran xaal uu yahay mid la nakiray surifa waa la sarfinayaa fiiri kullu cilatin macaha alcalamiya haddii calamnimadii laga waayo hal cilaa soo harayso hal cila marka waxaa weeyaan ma noqonaysaa eh, maalayansarif ma noqonayso oo munsarif baa laga dhigaya marka sidaas waay haddii aad tiraahda maa kulu ibraahiimin khaliila lilaahi haddaad tirahda ibraahiimintaas hadda ibraahiimkii oo oo nebiga ahay uma jeedid marka almihim magacaas haddii ou aad ka saarto tirahdo marartu bi axmedaan soo maray iyo wa axmedin aakhar haddaa tirahdo axmed kale axmed kale yaawa nakiro ahaan yuu noqonaya almuhim sheygii haddii laga helo lixdii cilo oo calamnimada ay wayso waxaa weeyaan eh, waxaa laga dhigayaa eh, munsarif munsarif baa laga dhigaya darb mathalan armal oo kale kasoo qaado armal waxa weeyaan ah, laakiin kaas fii baabil wasfiyaan saaki kusoo sheegnay calamnimo haddii eh, shay faclaan ku yimaado uu jiro oo aanan calam ahayn eh, sida lannu sida lagu helaba waa adag tahay liannu ashyaadan waxaa loogu talagalay inay shay magac u noqdaan in nakira loo adeegsada waa yaryihin marka fa haadihi ay sita in curifat haddii la macrifee laa tansarifu wamaa ataa wixii yimaado minha min tilka sita munakaran xaal u yahay surifa wain caraaha alifun walaamun famaa calaa saarifiha malaamu wahaakada tusrafu biاlidaafa naxwu sakhaa biaطyab اdiyaafa wain caraahaa hadduu kusoo diriyo ou soo galo alifun walaamun isimkii maalayansarifka ahay haddii alif iyo laam uu galo famaa malaamun dood ma saarno calaa saarifiha ninkii sarfiyo kulu ismin yamnacu sarfa idaa dakhalat calayhi alif walaam waxaa laleeyahay sariifnimadii wuu ka baxaya ma aha calabnimo iyo sifa uma gaar ah haddii hadda axmar aad tiraha wasfi bay gaar ku ahayd iyo wasnulficli bil axmar haddaad tirahdid ood algelisid khalaas marartu biاlaxmari ala leeyahay isim kasta oo maalayansarifa alif iyo laam hadday gasho waxaa laga dhigayaa munsarif wa in caraaha hadduu kusoo diriyo alifun wa laamun ay in dakhalaha alifun wa laam asmaadii aan kuu soo tiriyey famaa calaa saarifihaa ninkii sarfiyo munsarif ka dhigo malaamun kama saarno mabaa khiyaar ma hadda musanifkiisa uu muujinayo ninkii alif iyo laam haday ay soo gasho ninkii sarfi dembi ma saarno macnaha waa ceeb ma saarno maba ahaba in la sarfiya waajib waayo isim kasta laakiin asmaadii aan soo sheegnay wahiya baaqiya calaa calamiyatiha almaba gelaysabo mathala axmed oo kale alaxmed lama dhahayo ilaa in la nakireeya maahine axmedna waa isim calam ah ay soo calamnimadiisa ku baaqiya alma gelayso acjamigii wixii kale hadday algasho munsarif baa laga dhigaya wahaakadaa sidaas oo kale yaa tusrafu asmaadii oo dhan waa la sarfinayaa bilidaafati hadduu isimkii maalayansarifkahay mudaaf hadduu noqdo asigana waxaa la leeyahay maalayansarifnimadii wou ka baxayaa munsarif ou noqonayaa naxwu qawlika weeyaanoo sakhaawu deeqay biatyabi diyaafa martiqaad midii ugu fiican yuu ku deeqa tiri marka sakhaa biadyabi diyaafa waxa weeyaan lafdigan biadyabi waa afcal waay waa wasnu lficli maca alwasfiya axmar abyad ay lamid tahay axsan ay lamid tahay marka likowniha kelimadan adyabka ah oo midda ka dambey loo idaafeeyey waxay noqotay ma adyabi a adyaba lama dhihin liannahu hadduu maalayansarif ahaan lahay annahu yujaru bilfatxa biadyaba ala dhihi lahay hadda haddii aad aad ka goysid waxaad leedahay maa akaltu biadyaba min hada acaam biadyaba aad leedahay markii la idaafayna biatyabi ayaa la leeyahay marka markuu idaafa ay wax ka taray waxa waaye hadduu isimka maalaayansarifka ou noqdo isimka maalaayansarifka markuu noqdo mudaaf waay markaas maalaayansarifnimadu ka baxa laakiin mudaafu ileyh hadduu noqdo sidiisuu ku baaqi noqona sidiisayuu ku baaqi noqonaya haddii asiga uu noqdo mudaafu ileyh hadda fiiri ilaahay waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha axsan waa afcal axmar ay lamid tahay waa sifo wanaag badan waay hadda fiiri biaxsana waa la koraya ba-aana gashay hoos dhigi meeshii laga rabay fatxa lagu hoos dhiga biaxsana biaxsani lama dhihin ayib fii qowlihi tacaala laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiimin axsanideed inta waa la hoos dhigay leesh liannahu midatan fii axsani waa mudaafa limaa bacdaha middaasna mudaaf ma aha marka waa isweydiino waxaa laleeyahay maxaa alif iyo laam hadday gasho isimkii maala insarifkaha ama idaafa hadday gasho maxaa loo sarfinaya marka jawaabti waxay noqonaysaa liannahu alif iyo laam min khawaasi alasmaa idaafada min khawaasi alasmaa dayib isimkan maala yansarifkeena saaki waxaan ku soo eriyey waxaa waxa maalayansarif looga dhigay liannahu ashbaha alficla ficilkuu laba cilo ka shabahay marka haddii ficilkii awal isimka shabahay haddii ay cilooyin oo shabahaas ka fogeynayo oo isimnimadii ku qeexaya haddii la helo shabihii buu waaynaya hadduu shabihii waayo caadigiisu u laabanaya marka waxa weeyaan isimka maalayansarifka munica min asarfi likownihi ashbaha alficla fi cilatayni laakiin lamaa dakhalat calayhi alif walaam aw alidaafa abcadataahu can haadi can hada ashabah liannahu labadan waxay gaar yihiin baan iriyay min khawaasi eesh alasmaa marka shabihi baa baaba'aya shabihi hadduu baaba'ana wixii ficilka ku shabahen ay waynayaan wabitaali yarjican ilaa haakada qaala annaxwiyuun walaysa masruufa min albiqaaci ilaa biqaacun ji'na fi samaaci mithlu xunayni wa minan wa badri wa waasitin wa daabiqin wa xijri walaysa masruufan walaysa ma aha masruufan mid sarfiyo min albiqaaci xaal ay ka mid tahay dhulalka magacooda ilaa biqaacun dhulal yaal maahine ji'na yimaadeen fi samaaci maqalka ku yimaadeen mithlu xunaynin oo kale weeyaan iyo wa minan oo kale wa badrin oo kale wa waasitin oo kale wa daabiqin oo kale wa xijrin oo kale waxay ahayd meel magac kasta oo meel dhul eh, magac carab ay ku bixisay dhul ay ku bixisay inuu maalaa yansarif noqdo saasay ahayd leesh liannahu waxaa weeyaan hadda mahalan maka oo kale haddaad tiraahdid ama dimashqa haddaad tiraahdid waxaa la leeyahay maalaa yansarif waay laba cilo haysataa oo cilo waa caalamnimo oo ilan meel baa magac looga dhigay maka waa magaalo magaceeda kow annuqta athaaniya waxaa weyaan taaniith waay liana biqaacdi lianahu mandiqadii waxay ximbaarsan tahay bimacna albuqca waay muanathay macnihii ka taha hadday rabta ay ku jirin marka haadihi dimashqu wa raaytu aytu dimashqa wa marartu bidimashqa ala leeyahay makata makatu makata sidaas oo kale waay marka isim kasta oo buqca magaca u ah waxay ahayd inuu maalansarif noqdo calamnimo iyo taaniith inuu noqday ahayd marka ayadoo sidaas ay qaacidada caam ka tahay yaa waxaa la arkay magaalooyin oo magacoodi la sarfinay qaacidadii way ka baxeen markaasaa layihi sidooda ha lagu xifdiyo laakiin laa yuqaasu calayha qaacidada aan ku baaqanayn oon ku baaqinahay waa maxay kulu ismin summiya bimantiqa aw bibuqca fahuwa min alasmaaءi alati laa tansarif ila ida kaana mima warada asamaacu bisarfihi wa huwa mithlu hadihi اlashyaa ayb marka walaysa ma aha masruufan mid la gidgidin karo la bedelin karo min albiqaaci dhulalyaalko magacooda ilaa biqaacun inay jirta maahine biqaacdoo jinaa yimaadeen fi samaaci ku yimaadeen mithlu wadalika mithlu xunaynin wa yowma xunaynin id acjabatkum kahratukum wa yowma xunaynin fiili hadirtaan waa la hoos dhigay waana buqca xunayn waa meel la yaqaano beyna maka walmadiina u dhexayso alxamdulilah calamnimo iyo waxay haysataa iyo iyo iyo taaniith waa liannaha bimacna albuqca wa minan ayadana sidaas oo kale minan waa min almashaacir اlmuqadasa minan mina iyo musdalifa iyo carafaat waa mashaacirta oo xajka carafana waa yowm اlwuquuf minana waa ayaama tashriiq meeshii la baryay waay marka mina waa mandiqa muxadaday magac u tahay calamnimo iyo taaniith ay haysataa maca daalika waa la taaniithiyo waxa weeyaan minan alaleeya waa tanwiinna waa la gelinaya wa marartu biminan a laleeyahay oo macnaha alifteedii waxaa loo goynaa iltiqaa'i saakinayn wa badrin yaad leedahay badrin waa meel aydana magaceeda waa dagaalkii eh, loogu magac daray ee mushrikiinta iyo muslimiinta hor oo dhex maray dagaalkii ugu weynaa kii ugu horreeyey oo dhex maray waay walaqad nasarakum allahu bibadrin aa ilaahay u yiri ba-doo xaraf jaaraa gashay badrin fiiri marka isimkiioo calam ah oo muanathna ah oo bimacna buqca magac u yahay yaa maca daalika waxa weeyaan yaa la hoos dhigay ma la dhihin bibadra lama dhihin walaqad nasarakum allahu bibadrin baa ilaah yihi jala jalaaluh wa waasitin aydna waasid waay madiina bayna albasra wa baqdaad min mudun ciraaq waasid waa la yaqaana ilaa yowmina hada wa daabiqin ayadana waxa weeyaan waa madiina magaceed min mudni suuriya oo xalab bay u dhowdahay wa xijrin xijrigaas waxaa loo yaqaanaa xijrulyamaama waa dhulkaa najdiga ah qeyb ka mid ah marka kuwan iyo wixii lahal ah shayga hadduu samaaci yahay qaacidan laguma koobi karo laakiin quwat lxifdi unbay u baahan tahay qofkii inuu inuu wixii intuu koobo uu yidhahdo intaan shaad waay intaan kale kasoo harayna waa qiyaas sidaasun baa looga badbaadi karaa wa fii sancati shicri sarif an yasrifa ashaaciru maa laa yansarif <clears throat> wa izun waxaa banaan fii sancati shicri shicirka samayntiisa asalifi ee qallafsanaay an yasrifa ashaaciru shaacirkii inuu inuu inuu sarfiyaa banaan ou gidgidiyo maa laa yansarif ismin ismi maa laa yansarif ahay in munsarif laga dhigaa banaan liajli daruurati shicri intaas waa beytkan wa jaa-izun waxaa ku banaan fii sancati shicri shicirka samayntiisa sancadiisa asalifi bimacnaa eh, eh, laysku dhibay mutakalif liannu shicirka ma aha hadalka aad iska taaniifinaysid waa meelo badan qaafiyow leeyahy wasanow leeyahay shadribuu leeyahay marka ma kulu axadin yaqdiru calى alityaani bاshicri an yasrifa shaaciru shaacirkii inuu sarfiyaa u banaan maa laa yansarifu oo carabti waxaa laga maqlay ka qowli shaaciri kaana danaaniiran calىa qasamaatihim wain kaana qad shafa wujuuha liqaaun kaana danaaniiran uu yiri hadda danaaniir mafaaciil waay kulu jamcin jaa calaa wasni mafaaciila maalaynsarif inuu noqdo inay ahayd nakira ha noqdo ama macrifo ha noqdo maca dalika shaacirka wuu u baahday oo kaana danaaniiran uu yiri liannahu hadduu dhihi lahay kaana danaaniira shicirka wasankiisa ka jabi lahay walidaalika liajli iqaamati alwasni fi lbeyt yaa idarahu ilaa an yunawinahu tanwiinna waxay kamid tahay isimka munsarifka maalaynsarif lama tanwiinayo waxaa ti ay mashaa'ikhda dhihi jireen ka qowli shaaciri wa yowma dakhaltu lkhidra khidra cunaysatin faqaalat laka alweylaatu inaka murjili wa yowma dakhaltu lkhidra khidra cunaysatin fiiri markaan khidra cunaysatin isimki cunaysa waa magac gabarteeda ah calamnimo u haystaa ta'niithna waayaa ta waa ku jirta marka waxay ahayd mudaafu ilayhi u noqday an yujara bilfatxa khidra cunayzata in la yidhaahdo wasankiyaa wuxuu u baahiyey inuu meeshii wax ka bedelo almuhim daruuratu shicri waxa weeyaan waxyaalaha oo isimkii maalayansarifka ahay munsarifka dhigay ka mid tah waxaa lamid eh taskhiir waa lamid isimkii maalayansarifka haddii la taskhiiriyo waxaa wey tanwiinna waa gelay waxa weeyaan waana la hoos dhigaa jikaas mathalan axmar haddii la taskiiri uxaymir hadii la yidhaahdo haadaa uxaymirun a laleeyahay taskiirkaas lianna taskiirka wuxuu kamid yahay min khawaasi alasmaa sidii idaafado kale ka dhigaysa ayib waxaa lamid eh tanaasub awgeed ilaahi wuxuu iri inaa actadna lilkaafiriina salaasila wa aglaala wa saciira fiiri fii qiraa'ati duuri can abi camrin salaasila wa aglaala salaasila mafaacila waay waxay ahayd inay maanaa yansarif noqoto wahwa aladii waradat caleyh qira salaasila wa aglaalan qiraa'aadka kale saasay ku soo arooreen taas qiraa'adaas waxaa weeyaan isimkaas maanaa ku baaqi yahay salaasila wa aklaalan haddii la yihahdo haddii salaasilan wa aklaalan la yihaaho la tanwiiniyane sababta waxaa leeyahy tanaasub liannahu suuradda markaad fiirisid oo suurat alinsaan waxa weeyaan tanwiinay kuwada dhammaata marka ayadoo aayaadka aakhirkeeda la haleeshiinayo min ajli muraacaati tanaasub beyna ru'uusi alaayi min alqur'aan alkariim aw beyna ru'uusi alkalimaat yaa salaasilan yaa loo ayadana loo tanwiiniyey marka almuhim isimka maalaayansarifka ah hadday algasho waa la tasriifinayaa haddii eh, maxaan ku ihaha idaafo gasho waa la tasriifinayaa haddii la taskiiriyo waa la sarfinayaa haddii tanaasub ay keenta kelimadii iyadoo maalaayansarifeed waa laga bixinayaa waxaa lamid ee daruura shicir hadday keento waa lamid aydana sidaas oo kale wa marka intaas waxa weeyaan waa abwaabtii noogu dambeysay isimkii maalaynsarifka ah icraabti aanu laabano maadaama uu hadda darsiga dheeryahay waxay noqonaysaa inaan icraabta ishaara inaan ishaarno adiga aad dhamaysatiri maadaama kitaabkii markaan uu soo dhowaaday wa kulu maa taaniithuhu bilaa alif fahuwa idaa curifa gayru munsarif wa kulu maa isim dhammaantiisa taaniithuhu asiga dumarayntiisa oo la taaniithiyahu bilaa alifin alif la-aan ay ahayd ama macnahu muanath ka yahay ama taa u taaniitha ku jirto laakiin alif ma wato fa huwa idaa curifa haddii la macrifay gayru munsarifin weeyaan taquul waxaad leedahay marka alwaaw listinaaf kulu mubtada marfuucu bilibtidaa kulu mudaaf maa ismu mawsuul bimacna aladii mabniun cala sukuuni fi maxali jarin taaniithuhu taaniithu mubtada marfuucu bilibtidaa taaniithu mudaaf walhaaw mudaaf iley mabniun cala dami fi maxali jarin bilaa alifin jaaru wamajruur mutacaliqu bkhabri maxduufin taqdiiru kaa'inu wاljumlaة min almubtada'i wاlkhabri taaniithu bilaa alif laa maxala laha min alcraab liannaha silaة mawsuul fahuwa faau waaqacaة fi jawaabi اlcumuum huwa damiir munfasil mabniun cala اlfatxi fi maxali rafcin mubtada الthaani إذا ظرف الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بما بعده عرف فعل ماض مبني للمجهول وهو مبني على الفتح ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقدير يعود إلى المؤنث والجملة من الفعل والنائب الفاعل عرف في محل جر مضاف إليها غير خبر للمبتدأ الثاني هو ذي خبر أته غير خبر لمبتدأ ثاني مرفوع علامة رفع ضم ظاهرة غير مضاف منصرف مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسر ظاهرة والجملة من المبتدأ الثاني هو وخبره غير في محل رفع خبر للمبتدأ الأول أو kuلidii ay u tahay والرابط بين الجملتين huwada nftigeeda kuلidii u laabanayso تقول فعل وفاعل هذا مبتدأ طلحة خبر المبتدأ مرفوع بضم ظاهرة طلحة الجواد صفة لطلحة وصفة المرفوع مرفوع وcلاaمة رفع ضم ظاaهرha isku dhihin طلxة مضاaف الجawاad مضاaف إليه اسم cلم lama iضاaفe اسم ishaarow lamid yah وhل أتت زينب أم سعاad الواaw xرف cطف hل xرف استفهاam أتت أtىa فعل mاaضي مبني على فتحة مqدرة على الألف المحذوفة لاتقاء الساaكنين أtىa aydoo ahayd iyo ta u taaniit ay la xariirsatay ألف reeban oo ataadi ficilka aakhirkiisa iyo taa u taaniithan oo reebanaa kulmay alifti waa la gooyey wa taa calaamatu taaniith zaynabu faacil marfuuc calaamatu rafci dama daahira am xarfu caطfin sucaadu macطuuf calى zaynab wاlmacطuuf calى marfuuci marfuuc calaamatu rafci dama daahira jumladan whal atad zaynabu macطuufaة calى jumlati hada طalxatu win yakun alwaaw listinaaf in xarfu shardi jaazimu yasimu ficlayni alawalu ficlu shardi wthaani jawaabuhu jazauhu yakun ficlu shardi majzuumu bin wcalaamatu jasmihi sukuun wasmu yakun eh, ismun wasmu yakun damiiru mustatiru jawaaza taqdiru yacuudu ila almuanathi mukhafafan khabaru yakun mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahira kadacdin jaaru wamajruur mutacaliqu wain yakun mukhafafan ka dacdin ka dacdin jaar wa majruur khabaru limubtadain maxduuf taqdiiru wadalika ka dacdin daalika oo mubtada'i ka dacdin waa ka qowlihim oo kale lecraab tahay fasrifu alfa waaqactum fi jawaabi shardi isrif ficl amr mabni cala sukuun walfaacilu anta walhaa damiir mutasil mabnin cala dami fi maxali nasbin waljumlatu fasrifu fi maxali jasmin jawaabu shardi in xarfu shardi jaazimu yajzimu ficlayni ilى aakhirihi shi ficil maadi mubnin calى الsukuun fi maxali jazmin ficlu shardi wa taau damiir mutasil mabniyun calى اlfatxi fi maxali rafcin wa jawaabu shardi maxduufu dala calayhi maa qablahu in shita fasrif way asalkeedii ahayd fasriftaasaa tusinaysa jawaabta inay maqan tahay ka sarfi sacdin ka sarfi jaar wa majruur sarfi mudaaf sacdin mudaafun iley majruur bikasra daahira wاljaar wاlmajruur khabaru mutacaliq bkhabri maxduufin taqdiru kaa'inu limubtadain maxduufin taqdiru wadalika ka sarfi sacdin io ka qowlihim isku icraab waay wa ajri alwaaw isnaaf ajri ficil amr mabniyun calى xadfi اlyaa wa alfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta ma isma mawsuul mafcuul bihi mabniyun calى sukuni fi maxali nasbin jaaءa ficlu maadi mabniyun calى اfatxi wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaزin taqdiru yacuudu ilى ma bwasni jaaru wa majruur mutacaliq bjaa wasni mudaaf alficli mudaafu ilayh majruur bkasra daahira wاljumlaة min alficli wاlfaacili jaءa laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuul majraa darfu makaan mansuub calaamatu nasbihi fatxaة muqadaraة calى اlأlf manca min duuriha tacduru majraa mudaaf wاlhaau mudaaf ilayh mabniun calى dami fi maxali jarin fi اlxukmi jaaru wamajruur mutacaliq bmajraahu bgayri jaar wmajruur mutacaliq bma tacalaqa bihi اljaaru اlmajruur aladii qablahu gayri mudaaf fasli mudaafu ilayh majruur faqowluhum alfaau اlistinaaf qowlu mubtada marfuuc bdama daahira qowl mudaaf hum mudaafu ilayh mabni calى sukuni fi maxali jarin axmadu khabaru mubtada marfuuc calaamatu rafci dama daahira faqowluhum axmadu ay ku qolaala faqowluhum axmadu faqowluhum mubtada weeyaan axmadu ay yidhaahdeen axmadu khabaru limubtadain maxduufin taqdiiru wadalika axmadu marka waljumlatu min almubtada'i almaxduufi walkhabari almadkuuri wadalika axmadu fi maxali nasbin maquulu qowlihim faqowluhum ayay qowlkoodu axmadu haada dheh daalika soo qadarin fa qowluhum axmadu haada axmadu ay yidhaahdeen mithlu adhabu ay lamid tahay mithlu khabarun lilmubtada oo qowluhum khabarkeeda mithli wa marfuucu calaamatu rafci dama daahira mithlu mudaaf adhabu mudaafun ilayhi majruur wa calaamatu jari kasra muqadara manaca min duhuuriha ishtiqaal maxali bixarakat xikaaya ficilkia la iska hadaa kale mithlu qowlika adhabu aad tiri adhabu ficil faacilaad markaad leedahay almuhim fa qowluhum qowlkooda axmadu hada axmadu ay ku qowleen mithlu adhabu marka axmadu khabarun limubtadain maxduufin taqdiiru hada axmadu waa jumladaas fi maxali nasbin qowl qowl qowluhu mubtadaana khabarkiisa mithlu waay wa qowluhum taglibu mithlu tadribu wa aydan tii hore ay la craabtahay qowluhum waa mubtada تغلب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا ama هذه تغلب مثlna khabrkii qowlهم waay مثl مضاف تdرب sida adhب oo kale وin cadلta فاacلا إlىa فcل lm ينصرف معرفا مثل زحل وin عدلت in حرف شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل الشhرط وثاني جوابه جزاءه cdل فcل mاaضي مبني على السكون لاتصال بضمير رفع المتحرك وtاaو ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاacلا مفعول به منصوب وعلامة نسب فتحة ظاهرة إلى فعال jاaر ومجrور متعلق بعدلت لم ينصرف لم حرف جزم نفي وجزم ينصرف فعل مضارع مجزوم باللم وعلامة جزمه السكون wcalaamatu jazmihi sukuun wاlfaacilu damiiru mustatirun jawaazan taqdiru yacuudu ilaa fucal mucarafan xaalu min faacili yansarif mansuub wcalaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi wاljumlaة min alficli almanfiyi wa faacilihi fi maxali jazmin jawaabu shardi wa in cadalta faacila ilaa fucal lam yansarif jawaabta ayada waa mithlu khabaru limubtadain maxduufin taqdiru wadalika mithlu mil mudaaf ama mithlu mudaaf zuxalin mudaafun ileyh majruur wcalaamatu jiri kasra daahira markii loo jeeda haddii kale zuxalaa aada leedahay mudaafun ilayh majruur bifatxa niyaabatan can kasra liannahu ismu laa yansarifu almaanicu lahu min asarfi alcalamiyatu eh, walcadlu alcadlu maca alcalamiya wاlcajamiyu mithlu mikaila kadaka fi اlxukmi wa ismaaciila wاlcajamiyu alwaaw lilistinaaf alacjamiyu mubtada marfuucu bilibtidaa bdama daahira mithlu khabru lmubtadain maxduufin taqdiru wdalika wdalika mubtada mithlu khabru mubtada mithlu mudaaf mikaila mudaafun ilayh majruur bifatxa niyaabata can kasri liannahu ismu laa yansarif wاlmaanicu lahu min aلsarfi alcalamiyatu wاlcajamiya kadaka jaaru majruur alkaafu xarfu jar tha ismu ishaara majruur bاlkaaf mabni calى sukuni fi maxali jarin wاlkaafu lilkhiطaab aljaaru wاlmajruur kadaka mutacaliq bkhabri maxduufin taqdiiruhu kaa'inu wاlacjamiyu wadhalika mithlu mikaaila weeyaane kadalika sidaas oo kale weeyaan kadalika ama kadaaka waxay khabar u tahay acjamiya jumladan oo wadhalika mithluna waa jumla oo kale oo muctarida a fi lxukmi jaaru wa majruuru bima tacalaqa bihi ljaaru majruurdoodii qablahu kadaaka midkaas waa lamid fi lxukmi uu kala mid yahay wa ismaaciila alwaawu xarfu caطfin ismaaciila macطuufu calى mikaila wاlmacطuufu calى majruuri majruur wa calaamatu jarihi اfatxa niyaabata can kasri liannahu ismu laa yansarif wاlmaanicu lahu min asarfi alcalamiyatu wاlcajamiya saas waxay macnihi ka dhigan tahay wاlacjamiyu mithlu mikaila wa ismaaciila weeyaane kadaka midkaas horow lamid yahay whaakada اlismaani xiina rukiba ka qowlihim raأytu macdii kariba whaakada jaaru wamajruuru mutacaliq bkhabri maxduufi taqdiruhu kainaani alismaani mubtada muahar marfuucu bilأlfi niyaabata can اdm lأnnahu muhanى wاnuunu ciwad can الtanwiini fi اsmi اlmufradi ayb wاlismaani haakada saas weyaan xiina darfu zamaan mansuub calى darfiya wa calaamatu nasbihi fatxa daahira rukiba ficlu maadi mabniy lmajhuul wa naa'ib اlfaacili damiiru mustatiru jawaaz maya maya rukiba rukiba ficlu maadi mabniy lmajhuul wاlalifu damiir mutasil mabniyu calى الsukuni fi maxali rafci naa'ib اlfaacil wاljumlaة min alficli wاlfaacili rukiba fi maxali jarin mudaafu ilayha xiinadiha loo idaafay wاdharfu oo xiinadana mutacaliq bima bacdahu iska dheh ka qowlihim jaaru wamajruur khabr wa huwa limubtadain maxduuf taqdiiru wadalika ka qowlihim raأytu ficlu wa faacil macdii kariba mafcuul bih mansuub calaamatu nasbi fatxaة daahiraة fi aakhiri wاlalif liطlaaq fiiri isimka markuu mansuub yahay walow maalayansarif baa iska ahaaday craabkii munsarifka uu lamid yahay laakiin lama tanwiininayo keli a laakiin mansuub bifatxa daahira laleeyahay ayb wa minhu ma jaa calى faclaana calى اkhtilaafi faa'ihi axyaana wa minhu jaaru wamajruuru mutacaliqu bkhabri mutaqadimi maxduufin taqdiru kaa'inu ma ismu mawsuul bmacna aladii mabniyn calى الsukuni fi maxali rafci mubtada minhu waa khabarkii maadana waa mubtadihi jumladaas mustanafa dheh jaaa ficlu maadin wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaزan taqdiru yacuudu ilaa ma calىa faclaana jaaru wamajruur mutacaliq bijaa faclaana waxaad leedahay majruur bcalaa wa calaamatu jarihi اfatxa niyaabata can kasri lannahu ismu laa yansarif اlmaanicu lahu min aلsarfi alcalamiyatu wa ziyaadaة اlأlif wالnuun calى اkhtilaafi jaaru wamajruur mutacaliq bijaa اkhtilaafi mudaafaai mudaafu ilayhi majruur bkasra daahira faai mudaaf wlhaa mudaaf ilayh mabni cala kasri fi maxali jarin axyaana darfu zamaan mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi wاdharfu mutacaliq bija wax kaloo hadda meesha ka dhow ma laha taquulu ficlu wa faacilu marwaanu mubtada marwaanu khabaru limubtadain maxduuf taquul waxaa le marwaanu ataa waa yimid marwaanu mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci dama daahira ataa ficlu maadin mabniun calaa fatxati muqadarati cala alif litacaduri wاlfaacilu damiiru mustatirun jawaaza taqdir huwa yacuudu ilaa marwaan kirmaana mafcuul bihi mansuubu calaamatu nasbihi fatxa daahira wاlalif liliطlaaq wاljumlaة min almubtada'i wاlkhabri marwaanu ataa fi maxali nasbin maqulu taquulu wraxmat اllahi alwaaw xarfu caطfin raxmatu mubtada marfuucu bilibtidaa raxmatu mudaaf allahi mudaafu ilayhi majruur bikasra daahira majruur cala tacdiim ku fiican calىa cuثmaana calىa xarfu jar cuثmaana majruur bcalaa w calaamatu jarihi اfatxa niyaabata can اkasra لأnhu ism laa yansarif wاlmaanicu lahu min الصrfi alcalamiyaة wa ziyaadaة اأlif wالnuun aljaaru wاlmajruur calى cuثmaan mutacaliq bkhabri maxduufi taqdiru kaa'inaة wraxmat اllahi kaa'inaة calى cuثmaan fahadihi in curifat laa tansarif wma ataa munakara minha surif fahadihi alfaa اstinaafa xarfu tanbiidihi ismu ishaara mabniun calى kasri fi maxali rafci mubtada in xarfu shardi curifa ficlu maadi mabniun cala lfathi fi maxali jasmin ficlu shardi wa taaw calaamatu taaniith wa naa'ib اlfaacili in curifat ficilka curifa ficil maadi mabniun majhuul mabniun cala lfathi fi maxali jasmin ficlu shardi taaw calaamatu taaniith wa naa'ib اlfaacili damiiru mustatirun jawaasan taqduri hiya ayib laa tansarif laa naafiyatun mulgaat laa camala lahaa tansarifu ficlu mudaaricu marfuucu calaamatu rafci dama daahira wاlfaacilu damiiru mustatirun jawaaza taqdiru hiya tacuudu ilى hadihi wاljumlaةu laa tansarifu fi maxali rafci khabru mubtada fahadihi lixdan in curifat hadii la macrifa laa tansarifu khabarkii waa wa jawaabu الshardi maxduufu dala calayhi الsiyaaq fahadihi in curifat fahiya laa tansarifu hadda haadihi khabarkii waxaa la siiyey fiiri macnaha hadda mubtadaa meeshii la sheegay ficlu shardina waa la sheegay oo in oo adawaatu shardi ah in adawaatu shardi waxay rabtaa jawaabu shardi ismu ishaarihii mubtadiina khabaruu rabaa midkoodii marka mid un baa la siiyey marka waxa weeyaan yaa jawaabta iskale labada waa banaan tahay in jawaabta ficilka la siiyo in curifat laa tansarif iyo in ficlu shardi laga siiyo laa tansarif jumladan in la yiraahdo fi maxali jasmin jawaabu shardi kadibna la yiraahdo waljumlatu min ficli shardi wa jawaabihi fi maxali rafcin khabar mubtada ayada waa banaan tahay ayb aan sida kuwa tafaasiil kalena waa ku jirtaa wamaa ataa munakaran minhaa surif wamaa ataa wixii yimaado munakaran xaal uu yahay mid la nakireey surifa maa ismu mawsuul bimacna aladii mabniyun cala sukuuni fi maxali rafcin mubtada ataa ficil maadi wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaasin taqdiiruhu yacuudu ilaa maa munakaran xaalu min faacili ataa mansuubu calaamatu nasbihi fatxa daahira minhaa jaaru wamajruur mutacaliqu binukira wاljumlaة min atىa munakara laa maxala laha min اlcraab lanha silaة اlmawsuul surifa ficlu maadi mabniy lmajhuul wa huwa mabniyu cala اlfatxi wa naa'ib اlfaacili damiiru mustatirun yacuudu ilaa ma ila allahuma sal ila sita waaye waa maadi u laabana wاljumlaةu min alficli wa naa'ib اlfaacili surifa fii maxali rafcin khabaru mubtada maadi u yahay wamaa shaygii ataa yimaad wma iyo ladii kii ataa yimaado munakaran xaal uu yahay oo minhaa min asita surifa khabarkii waa maadi khabarkiisi waa ka wain caraaha alifu walaamu famaa calaa saarifiha malaamu wain in xarfu shardi jaazimu yajzimu ficlayn alawalu ficlu shardi wathaani jawaabu jazaahu caraa fiici maadi mabniyun calaa fatxati muqadarati cala alalifi manaca min duhuriha tacadurhaa ismu mawsuul haa damiir mutasil dheh haa damiir mutasil mabniu cala sukuuni fi maxali nasbin mafcuulu bihi muqadam alifun faacil muahar marfuuc calaamatu rafci dama daahira walaamun macuufun calaa alif walmacuuf cala marfuuci marfuuc famaa alfaa waaqacatu fi jawaabi shardi maa naafiya calىa saarifi jaar wa majruur saarifi mudaafha damiir mutasil mabniu cala sukuuni fi maxali jarin aljaaru walmajruur mutacaliqu bikhabari maxduufin taqdiiru kaa'inu malaamun mubtada muahar marfuuc calaamatu rafci dama daahira wاljumlaة min almubtada'i اlmutaahiri wa khabarihi اlmutaqadimi fi maxali jasmi jawaab shardi inti jawaabteedi w whaakada tusrafu bاlidaafa naxwu sakhaa baطyab الdiyaafa whaakada jaar wmajruur mutacaliq btusrafu haakada in badanaan soo craabnay tusrafu ficlu mudaaricu mabniyu lilmajhuuli wa huwa marfuuc bdama daahira wa naa'ib اlfaacili damiiru mustatiru jawaaza taqdiiruhu hiya tacuudu ilى الsita biاlidaafati jaaru wamajruur mutacaliq btusrafu naxwu khabru limubtadain maxduufi taqdiiru wadalika naxwu sakhaa ficlu maadi mabniyu calى fatxati muqadarati calى اlأlif litacaduri wاlfaacilu damiir mustatun jawaaza taqdiru huwa mithaal iska waayo sakhaa fulaan sakhaa cali sakhaa waa dhihi karta biaطyabi jaaruhu majruur mutacaliq bsakhaa fiir bialbaaw xarfu jar adyabi ism majruur bilbaaw calaamatu jari kasra daahira ma dhehaysid calaamatu jari ilfatxa niyaabatan can kasri liannahu ismu laa yansarif ma dhehaysid maa laa yansarifnima kuma baaqia liannahu udiifa ilaa maa bacdahu walidaalika ism caadi adoo idaafa oo ceraabay lamid tahay adyabi adiyaafati mudaafun ileyh majruur bikasra daahira walaysa masruufan min albiqaaci ilaa biqaacun ji'na fi samaaci alwaaw listinaaf leysa ficlu maadi naaqis yarfacu ism tansibu lkhabr mabniyun cala alfatx mansuuban masruufan dheh masruufan khabaru leysa mutaqadim marfuucu calaamatu rafci damat calaamat masruufan khabaru laysa mutaqadim mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi min albiqaaci jaaru majruur mutacaliq sifaة lilmasruuf ila adaatu istithnaa mulgaat laa camala lahaa biqaacun ismu laysa mutaakhir ilaa adaatu istithnaa mulgaat laa camala lahaa biqaacun ismu laysa mutaakhir marfuucu calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi ji ficlu maadi mabniyu calى الsukuun litisaarihi binuuni niswa litisaari bidamiir rafci mutaxarikna waa dhihi kartaa isku meeshi nuunta wuxuu kamid yahay adamaa'ir rafci mutaxarika nuun niswa wa nuunu niswa damiir mutasil mabniyu cala fathi fi maxali rafcin nuunu niswa faacil waa noqdaa nuunu tawkiidna xaraf waay haduu ficilka nuunu tawkiid la xariirsada wa nuunu tawkiid xarfun unbaad leedahay laa maxal lahu min alcaraab laakiin nuun niswa waa ka duwan yahay nuunu niswa marw xaraf keligiis noqdaa oo yaa nisaaa annabiy lastunna haddii la yidhaahdo laysadi waa ficilkii ta'dina waa isimkeedii nuunta nuun niswa ciraab ma laha liannahu ta'a meeshi joogto marka wa nuun niswa damiir mutasil mabnun cala alfatxi fi maxali rafcin fi samaaci jaaru majruur mutacaliqu bijina waljumlatu min alficli walfaacili jina fi maxali rafcin sifatu lilbiqaac ilaa biqaacun biqaacdoo ji'na yimaadeen alaleeyahy mithlu khabru limubtadain maxduufin taqdiru wadalika wadalika mubtada mithlu khabr mithlu mudaaf xunaynin mudaafun ilayh majruur bikasra daahira wa minan alwaaw xarfu caطfin minan macطuufu calى xunaynin wاlmacطuufu calى majruur majruur wa calaamatu jari kasraة muqadaraة calى اalif اlmaxduufati litiqaaءi saakinayn manac min duriha tacaduru wa badrin wa waasidin wa daabiqin wa xijrin macطuufaat calى xunayni wاlmacطuufaat calى majruuri majruuraat wcalaamatu jariha kasraة daahiraة fi aakhirih hadaad rabta hal hal u icraab wa jaaئizu fi sancati الshicri sarif an yasrifa الshaaciru maa laa yansarif wa jaaئizu alwaaw اlاstinaaf jaaئizu khabru limubtadain maxduufin wa jaaئizu khabru mتqdim marfuuc calaamaة rafci damaة ظaahiraة fi aakhirihi fi sancati jaar w majruur mutacaliq bijaaئز sancati mudaaf الshicri mudaafu ilayhi majruur الsalifi صifaة lلshicri wa صifaة اmajruuri majruur an xarfu masdari wa nasbi yasrifa ficlu mudaaricu mansuub ban w calaamaةu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi الshaaciru faacil marfuuc calaamatu rafci damaة daahiraة fi aakhirihi ma ismu mawsuul bmacna اladii mabniyun calى الsukuni fi maxali nasbin mafcuulu bihi laa naafiyat mulgaatu laa camla laha yansarifu ficlu mudaaricu marfuuc bdama daahira wاlfaacilu damiiru mustatun jawaaza taqdiru huwa wاljumlaة min alficli wاlfaacil yansarifu laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuul wاljumlaةu ama ama an wmaa dakhalat calayhi an yasrifa shaaciru an wmaa dakhalat calayhi min alficli wاlfaacili fi ta'wiili masdari mubtada muahar wاtaqdiir wajaa'izu waxaa banaan fii sancati shicri waxaa ku banaan sarfu shaaciri aa lagu tawiilinaya an yasrifadaas wa sarfu shaaciri shaacirki inuu sarfiyo maa laa yansarifu waxaan sarfismaynin jaaizun waa banaan tahay fiir jaaizun saasaan khabar uga dhignay wa sarfu shaaciri macnihii markii la dhalaaliyo waay wa sarfu shaaciri shaacirka sarfintiisa maa laa yansarifu ismi aan sarfismayni inuu sarfiyaahu jaa-izun waa ku banaan tahay fii sancati shicri shicirkii samayntiisay ku banaan tahay asarif sidaasay marka sax ku tahay haddii aan idhaahdo jaa-izun waa mubtada marfuuc bilibtidaa oo markii la ta'wiili yidhaahdo an wmaa daklat calay fi ta'wiili masdarin faacilu lilmubtada'i sada masada alkhabr marka qaarkeed khabarka booskiisa faacilaa dhacay laakiin taas waxaan ugu weecanay hadirtaan aan ugu wareeganay waxaa weeyaan jaa-izun waa isim faacil oo munawan ah isimka faacil hadduu munawan yahay waxaa shardi ah inuu camal falo inuu ictimaad haysto oo ama istifhaam ama mubtada ka horeeyo ama sifa iyo wax inay ka horeeyaan laakiin in isim faacil oo nakira ah in lagu bilowdo waxay noqonaya walaa yajuuzu ibtidaa binakira maa lam tufikidka cinda zayd namira marka jaa-izun waxay noqonaya mubtada oon musawiq lahayn marka waxaa ka fiican intaad ka dhigi lahayd mubtada oo nakira oo musawiq aan lahayn intaad ka dhigi lahayd inaad khabar mutaqadim ka dhigtid oo markaas sarfu shaaciri oo mubtada muakhar aad ka dhigtid saasaa fiican wa in qaala bnu maalik waqad yajuusu naxwu faaizun ulurashad marka qaarkeed waa iska banaanaan kartaa dad baa iska tawasuca wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin